بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه إخوة العقيدة موضوعنا علو الهمة أما هنك sare qofku inuu han yeesho oo aanu wadiic noqonin qof liita noqonin waa mowduuc runtii casriga kan dambe wax badan laga qoray axad alculamaa sayid alacfaani kitaab ilaa toddoba majladoodaan filaya ka qoray kutub kaloo badanna laga qoray waa masale ay ka waramaan xataa maanta culimadan psychologiga oo qeybtan ay ku tilmaamaan positive psychology oo ah qismi cusub oo dhashay tobankan sannadood ee ugu dambeeyey doctor martin seligman nin la yidhahda u hogaamiyo iyo group wato markaynu soo koobno masaladatan tan alhimma ay albaacithu cala alficil waa waxa qofka ku bixiya inuu wax sameeyo waxaana lagu sifayn karaa biculuwin aw suful sufuul iyo culowi korayn iyo hoosayn hanka ama doonista ama damaca ama hunguraynta mid korana way noqon kartaa oo qofku macaali lumuur u raadcaynayo waxa yaryarna uu indhaa ka laabanayo qof qofhan weynoo meel durugsan inuu gaadho raba wuu noqon karaa basharku qof han liita oo meel sokor rafanaya dhoobad iyo dhiidhiga aan ka kici karinna wuu noqon karaa insaankana waxay idhaahdeen biqadri himmati in badan oo ka mid a ilaahay wax ku siiya subxaana wa tacaala waa ka mid saynu axaadiista qaarkood arki doonno nolosha lafteeda wuxuu qofku wax ku xaqiijiyaa bay dhaheen biqadri himmati qofkaan han iyo hunguriba haynini dee waxa yare hoosuu iskaga ku filaada meesha hoosu ku qancaa qofkii hanku ka dhintaana dee addoonsiguu aqbalaaba qofka marka hanka iyo hunguriga iyo tamac uu ka dhinto wuxuu aqbalaaba in beeshar kale ay addoonsadaan walidaalik baa culammada muslimiintii waxay tilmaamaan hamiga qofka mu'minka ah iyo doonistiisu ayaa ka koreeya bay yidhaahdeen xataa camalkiisa dumuuxa iyo doonista iyo wuxuu ku fakeraya wuxuu raadcaynaya qofka mu'minkaahi camalkiisa wuu ka badan yihi waana kii nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam xadiidkuu imaamu albukhaari warinayo man hama bixasanatin falam yacmalha kataba allahu cindahu xasanatan kaamila qofka ku hamiye ku warwaree raba inuu sameeyo wanaag se awoodi kari waayey duruufi ka soo xidhay waxuun ka celiyeen ilaahay agtiisa wuxuu uga qoraa xasano kaamila hankiisaasaa lagu abaalmariyaa iyo hamigiisaasi oo waxaa loo qoraa maxay xasano dhammaystiran buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam in qofku hankiisu uu yahay waxyaabaa lagu abaalmariya waxaa tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim iyo keyrkiiba soo saareen wuxuu leeyay man sa'ala allaha ashahaadata bisidq qofka ilaahay weydiista ashahaada fii sabiili shahiid inuu noqdo laakiin bisidqin ku weydiista run isagoo ka run sheegaya isagu go aanka wuu qaatay hamigaana wuu haystaa waanu damacsanya inuu ka run sheego laakiin may suurtoobin nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam maadaamaad ilaahay weydiisanaysa shahaado dhabna ay kaa tahay ballagahu allahu manaasila ashuhadaa wain maata calaa firaashihi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu gaadhsiiyaa mansilooyinka ay shuhadadu aakhiro degayaan shahiidkii ilaahay dartii u geeriyooday mansilooyinkaay degayaan baa la gaadhsiiyaa xataa wain maata calaa firaashihi baa la leeyahy xataa guriga dhexdiisaba ha iskaga dhintee yuuba dagaalba ku dhimanin iyo jihaad toone xataa gurigaba naftu ha kaga baxdee hadduu go-aankan ka rumaysnaa ilaahayna weydiisanayay runna ay ka ahayd ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu gaadhsiiyaa manaasil shuhadaa waa ka nebigule calayhi salaatu wasalaam ninkii muuminkee jihaadka usoo xidhxidhay ee laakiin isagooba aan jihaad tegin meel dhexe geeridu ku haleeshay iska dhintay qad awqaca allahu ajrahu calaa qadri niyatihi buu leeyahy xadiidka imaamu axmed iyo keyrkiiba warinayaan sheekh alalbanini saxiix likayri uu ku sheegayo wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay ajarkiisa wuxuu ka dhigaa calaa qadri niyatihi niyadiisu intii ay gaadhsiisanayd walidalika ayuha alikhwa niyada fiican iyo hamiga sare oo aan tamani ahayn daydreaming kama warramayno dadkan iyagoo iska soconaya riyooda waxaan ka warramaynaa waxa weeyaan maxay waa hami dhab ah warwar dhab ah niyo saalix ah oo sidqi uu ku jiro oo rabo inuu waxa kan qabto laakiin liasbaabin maa uunay u suurtogeli weyday inuu wixii gaadho in ilaahay subxaana wa tacaala ku abaalmarinayo xataa waa ka nebigule calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam annasaa abu daawuud ba soo saareen sheekh alalbaani saxiixa ku tilmaamayo maa min imri'in takuunu lahu salaatun bileyl fagalabahu calayha nowmuh ilaa kutiba lahu ajru salaati ma jira buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qof habeenkii salaad u kici jiray salaatuleyl lahaa hamigiisu ahaa inuu ilaahay ku xidhmoo la xidhiidho laakiin ay habeen hurdadu ka ka xoog badatay oo dabeetana is arkay un waagiiyoo bariyay kaas buu nabigu leeyahy ilaahay ajarkii salaadiisana waa u qorayaa hurdaduna sadaqay ahayd ilaahay ku sadaqadaystay wa kaana nowmuhu sadaqatun calayh maadaama hamiga iyo go-aankaasi uu qabay waxaa ku filan inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay madiina axaadiista ikhlaaskao dhami masaladan waa soo geli karaan qeybo badan oo ka midi ah. saxaabadii madiina u tima tidhi tabuuk waxaanu fuullana sii waa kula dagaal dagaalgelaynaa iyagu nebigu waxba u waayey ee ka noqday iyagoo ooyaya waa rag waaweyn oo ooyaya laakiin waa jannay u ooyayaan ka noqday iyagoo markaasi u suurtoobi weyday inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raacaan oo la dagaal galaan markii laga soo noqdayba dagaalkii tabuuga dhexda lasoo socdo ayuu nebigu wuxuu yihi ina bilmadiinati aqwaama magaaladii madiina xadiidka bukhaara soo saaraya madiina rag baa jooga aydan dooxa ka tallaabin ama webi aydan ka tallaabin ilaa iyo waynala socdeen markaasay yaa rasuul allah ma inaga inala socdeen waynala socdeen baa layidhi riwaayadka qaarkoodna waxay tilmaamayaan ilaa yaa ajarka idinla wadaagayeen wa hum bilmadiina baa layidhi mayagoo weli madiina joogay haddana ajarka wax ku lahaayeen haabuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam xabasahum alcudur hamigan iyo warwarkan baa hayay oo inay waxaan sameeyaan bay doonayeen laakiin way u suurtoogbi weyday ama xanuun ha noqoto ama waxay fuulaanay waayeen xabasahum alcudur buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cudurdaar baa celiyey ikhwati fi lcaqiida marka qofka mu'minka ahi waa qof caaliyulhimma ah waa qof ah. hamadiisu aada ay u korayso hamiga weyn qofka sidaana waxa uu raadcaynaya uu raadinayo naf iyo nafisba ku bixiyaa naftana wuu u huraa waxa qaaliga u haystana wuu u huraa waxa uu raadcaynaya weyn si uu u xaqiijiyo wanaaggiiyo waxa uu doonayo qofka hamiga weyn hayo waa qof naftiisa kalsooni ku qaba rabbigiina kalsooni ku qaba mujiddun fil camal la ah walidaalik bay culammadu waxay idhaahdaan hamiga koreeya murakabaat buu ka koobanyay bay dhahdeen culuwulhima dhowr shay oo laysku daray weeyaan bay dhaahdeen minha aljaddu fi lamr waa qof arrinka marka hore dadaal iyo xoog ku bixinaya oo aanay tamani tamani ka ahayn waa qof bay idhaahdeen waxyaabaha liita ee dunawigiiyo wixii la midana mutrafic ka ah ka koreeya waa qof raadcaynaya dumuux sare leh meel sare inuu gaadhan rabaa walidaalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay qofka janno doonaya ee ilaahay ka cabsadaa man khaafa adlaj buu nebigu yidhi qofka cabsadaa waa guureeyaa waman adlaja balaga almansil qofka guureeyaana habeenkii socdaana waa gaadhaa dee meeshii uu doonayay qofkaan iska dharaarsan oo cadceedda sugina habeenkii guuraha sii jaray waa qof raba inuu socdo waa gaadhaa meeshii uu rabay nebiguna wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam war hooyaay ilaahay silcadiisuna waa qaaliya ogsoonaada alaa ina silcat allaahi haaliya aljanna ilaahay wuxuu waxa idinkaga gadayaa waa wax qaaliya baa la tilmaamaya ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy waman araada alaakhirata wa sacaa laha sacyaha qofka aakhiro doona ma doonis qura maya wa sacaa lahaa sacyaha waxay u baahnaydna sameeya socodkii looga baahnaa shaqadii looga baahnaana la yimaada wa huwa mu'min fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala kuwaasi sacyigoodu waa mashkuur kuwa sacyigoodu waa sacyi la aqbalay sida awgeed waxaynu u baahannahay qofka mu'minka ahi inuu qof hamigiisa korreeya uu noqdo oo meel sare raadcaynaya qof waxa uu doonayaa ay tahay inuu janno galo walidaalik qofka hamada weyn leh casiimadiis iyo go-aankiisu labac labac ma galaan faidaa casamta fatawakal cala allahi baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala waxay culimmadu yidhaahdaan qofka hamiga weyni dunida wuxuu kaga yimi oo uu ka murugoodaa ma jirto ilaa saacad wakhti oo aanu ilaahay cibaadadiisa ku bixin oo ka khasaartay mooyaane waxaynu u baahanay marka hanku iyo waxa inaad kartaa waa wax u baahan go-aansi uu qofku go-aan gaadho iyo meel sare oo uu hiigsanayo markaan leenahay meel sare uu hiigsanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii uu rabeeyey wuxuu ku rabeeyey meel sare inay hiigsadaan adduunkan iyo meelahan soke iyo waxaan kuma rabaynin maalan wuxuu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam war yaa i hoynaya yaa wax iga celinaya yaa wuxuu naftiisa iyo caruurtiisa iyo reerkiisa ka celiya iga rabaya oo janno yeesha baycat ilcaqaba saxaabada wuxuu ku galay ma odhanin dowladnima helaysaan iyo waa xoogoobaysaan iyo carabtaas ka celinaysaan iyo meel sare gaadhaysaan iyo maxaanu leenahay bay yidhaahdeen haddaanu ansaartii fulinno inaanu kuu gargaarno kuu hiilinno wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lakum uljanna jannaa leedin waa aqbaleen nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markuu rabaynayo kuma rabaynin madax baa noqonaysaan iyo meel bala abibakar weligii kuma odrhanin khaliifada muslimiinta igu xigtaad noqon doontaa cumar kuma rabaynin khaliifka labaad baad adna noqon doontaa dowladda islaamiga ninka labaad baad noqon doontaa ee madaxweyne ka noqda waayo madaxnimada adduunya qiimo badan qofka muslimka agtiisa kama leha qofka muslimka agtiisa waxaa qiimo kale waa janno firdowsi lacla war xataa jannada buu nebi maxamed leeyay caleyhi salaatu wasalaam haddaa ilaahay janno weydiisanaysaan waxaa weydiisataan tasare baa la yidhi ilaahu jannada meelahan soka iga gela ha odhanin baa lagu yidhi haddaad xataa janno doonayso waxaad raadcaysaa buu nebiguna leeyahy alfirdowsa lacla jannada halka ugu koraysa ka raadi sidaa ogeed baa saxaabada kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar u fiirso nin saxaabiyo baa nabiga caleyh salaatu wasalaam u khidmeeyey habeenkii markuu soo tooso unbuu arkaa isagoo nabiga biyo la agtaagan ninkii khidmadiisii fiicnayd markuu nebigu arkay ayuu wuxuu ku yidhi nebigu caleyh salaatu wasalaam sal war bal maanta wax qabso wax weydiiso wuxuu yihi ilahay rasuulkiisi aan soo fakaro waa wiil yaroo dhalinyaro ah yani waxaad dareemaysa saxaabada saa loo tarbiyay xataa dhalintoodii yaryaray ayuu nebi maxamed ku leeyay calayhi salaatu wasalaam sal waxay weydiiso wax weydiisigii uu nebigu yidhi weydiiso tashada wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan ku weydiisanayaa muraafaqataka fi ljanna halkan adduunka adduunkan kugula saaxiibo kuu shaqaynayaaye jannadana inaanan kaa hooseyna kula saaxiibo jannadana inaan rafiiq saaxiib kugula noqdo ayaan ku weydiisanayaa buu yidhi awa hayra daalik buu nebigu yidhi wartaa waxaan ahayn may weydiinaysa jannada ilaahay baa hayee wax kale ma codsanaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey wax kale inuu codsanayo ama wax kale uu weydiisanayo wuxuu ugu jawaabay maya wax kale ma rabo ee waxaan rabaa inaan jannada kugula rafiiqo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu wuxuu ku yidhi haddaba aacinni bikasrati sujuud bal haddaba anna waxaad iigu kaalmaysaa buu nebigu le inaad sujuudda badsato salaaddiiyo cibaadaadka inaad badsato jannada inaad rafiiqa kula noqotaa meel soko maahee hadduu hankaagu halkaa joogo halkaa wixii lagu gaadhi lahaa adna badsa buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan saxaabada waxay ahaayeen dad han leh oo waxa sare raadcaynaya oo aan meel soko hankoodu ahayn sida awgeed baa nebiga calayhi salaatu wasalaam maalinbu wuxuu ka warramay inay ka mid noqonayaan dadkiisa ama ummadda muslimiinta ah qaar jannada mahayne waynu iska warramay baan umalaynaya waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay ummaddiisa inay ka mid noqonayaan duul jannada gelaya oo jidka siraad ku maraya sidii hilaac bilig yidhi bikayri xisaab iyagu jannada ku geli doona duulkaasi jannada gelaya markuu nebigu sheegay in sabciin alf ay biduuni xisaab janno geli doonaan ayuu cukaasha bnu muxsin axadu saxaaba baa istaago wuxuu yidhi rasuulkiisi uu igu ducay inaan ka mid noqdo markaasuu nebigu ku yidhi ka mid baa tahay markaasuu ninka la istaago yidhi anna igu dacee sabaqaka bihaa cukaasha buu ku yidhi yacni waxay ahaayeen dad hankoodu uu yahay inay meel sare gaadhaan ibnu cabbaas oo inan yara oo dhallinyaro ah ayaa wuxuu yimi nin kaloo ansaari oo dhallinyaro ah markaasuu wuxuu yidhi war waxyigii waa kaa go'ay ee waxaad yeeshaa inakaan saxaabada waaweyn u tagno axaadiistii nebiga iyo ka soo reebne waa laga yaabaa inaynu cilmi badan ka reebne wiilkii kale dhallinyaradaaba wuxuu ku yidhi oh, ma waxaad u malaynaysaa waxaynu iminka baranayna in loo baahan doono adigu waxaad baranaysaa in loo baahan doono wuu iskaga tegey warnaga tag buu ku yidhi ibnu cabaas baa dadaalkiisii sameeyey ibnu cabbaas oo toban jir dadaalkaa samaynaya muddo yar kadib xibrul umma buu noqday ummadda ninkii ugu cilmi badnaa ee qur-aan iyo xadiisi la weydiinayo ayuu noqday isagoo dhallinyaro alla ah keeno shirarka badriyiintu fadhiyaan uu cumar keeno oo uu as-ila weydiiyo oo rag waaweyn oo badriyiini su-aalahay garan waayeen uu isagu ka jawaabo yacni hami buu lahaa ah inuu uruuriyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wixii uu ka tegey waxaan uga jeedaa marka qofka mu'minka ah hami koreeya buu looga baahanya inuu yeesho han inuu yeesho qur-aanka iyo sunnada markaad eegtana siyaabo badan bay masalada inoo fareen asaaliibta laynoo faray waxaa ka mid ah waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya iyadoo lagu caayayo qur-aankoo lagu ceebaynayo kuwa hanka yar leh ilaahay qur-aanka nin buu kaga waramaya watulu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaan fakaana min alghaawiin ilaahay wuxuu leeyahay dadka waxaad uga warantaa nebi maxamedow kii aanu aayaadka iyaga siinay qofka ilaahay aayaadkiisa siiyey cilmi wax laga baray waxaa la filayay dee inuu meel sare han sare uu yeesho laakiin rabbi wuxuu leeyahy wuu ka siibtay oo xagguu u siibtay dariiq shaydaan buu iska raacay ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa subxaanah wa tacaala walow shi'na la rafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila al ard haddaanu doonnabaa ilaahay yidhi waa ku kor yeeli lahayn laakiin isagaa wuxuu doortay inuu dhulka isku nabo xadiidka adduunyo adduunka iyo midhihiisu ka doortay aakhiro dabeetana dhulku isku nabay ilaahay markaasi wuxuu leeyay famathaluhu ka mathali lkalb in taxmil calayhi yalhad aw tatruku yalhad kaa tusaalihiisu wuxuu la mid yahay baa layidhi tusaalihii eyga eygu xayawaanka sifaadu kaga gadisan yuu leeyo ay ka mid tahay marka la eriyo ama uu cabsoodo ama uu xiiqo carabkuu laalaadiyaa marka uu iska degan yahe xasiloon yahayna carabkuu laalaadiyaa xayawaanka kale taa way khilaafsan yihin xayawaanku markaa la ergi ay raadaan ee kulooloodaan ayay haraaryoodaan markaasay carabka laalaadiyaan laakiin aygu isagoo iska fadhiyo carabkaba laalaadiyaan meel lagu cararin kan ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wacdi iyo wacdila-aantiisu waa isku mid waayo isagoo diin haya buu cidlo orday dabeetana waxaa la leeyahay famathaluhu kamathali mathali lkalb in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath ilaahay wuxuu ku tilmaamaya markaa dalika mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaatina faqsus ilqasasa lacalahum yatafakkaruun waxyaabaha qur-aanku inoo tilmaamaya hamiga sare iyo meel sare inaynu ka fakarno sheegaya waxaa ka mida qur-aanka waxaa ku soo arooray kuwaa cagsigooda oo ilaahay ammaanayo oo ay ka mid yihiin ambiyada iyo rususha iyo dadkii hamiga sare lahaa walidaalik baa ilaahay nabigiisa wuxuu ku leeyahy fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul u sabir baa la layidhi siday u sabreen kuwii go-aanka lahaa ee rususha ka mid ah dadka saalixiinta ee waaweyn ilahay wuxuu ku tilmaamayaa xataa hadday imaamnimo doonayaan maaha imaamnimadan yaree meel dowlad madax laga noqdo wajcalnii lilmuttaqiina imaaman ilaw madax mid ay ku daydaan iga dhig kuwa ilaahay ka cabsada yacni kuwa hormoodkooda iga dhig ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisay rabaan inay hormood ku noqdaan waxa uu qur-aanku tilmaamayaa dadka hamiga sare leh iyadoo lagu sifaynaya alrujuula min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadu allaha calayh rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah waa dadkii hamada sare lahaayee qur-aanku tilmaamayo waxa uu qur-aanku inoo tilmaamaya inta khayrka laga waramay ayaa la leeyahy wafii dalika falyatanaafas almutanaafisuun kuwa loolamaya baratamaya haddaad han leedahay oo rabto inaad wax u baratanto war waa jannadan baa ilaahay leeyay meesha u baahan inaad u baratantaa meel cidlo aan waxba oolin ku dirirkeeda iyo magac ka raadinteedu waa ambasho waa lumid ee waa janna meeshaad u baahantay idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy in allaha tacaala yuxibu macaaliya alumuur ilaahay wuxuu jecelyahay arrimaha kuwooda sare wayakrahu safaasifaha kuwooda liitee hooseeyana rabbi subxaanah wa tacaala ma jecla wuxuu qofka mu'minkee hamiga sare leh waa qof go-aan leh waa qof aakhiru laxda inuu qabto raba nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu axmed warinayo wuxuu tilmaamayaa war haddii qiyaamuhu kaco buu nebigu leeyahy in qaamat isaaca wa biyadi axadikum fasiila haddii qiyaamuhu kaco isagoo midkiin gacanta uu ku hayo fasiila fasiilada waa geed abqaalka timirta geed yaroo timireed uu gacanta ku hayo fain istataaca anlaa yaquuma xataa yaqrisaha falyafcal haddaad ka gaadhsiin karta ka gaadhsii baa la leeyahy waa qiyaamihii baa kacaya haddana wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam haddaad ka gaadhsiin karta ka gaadhsii waxaynu leenahay himmadda sare waa waxa diintu inoogu yeedhayso oo qofku a inuu meel sare ka fakero hami sarena u yeesho waa maxay haddaba wasaa-isha kuugu gargaari kara inaad hami sare yeelato kow waxaa ka mid ah almujaahada nafta iyo shaydaan way kuu sheek sheekaynayaan laakiin waxaad u baahantay mujaahada dadaal dirir yaad la diriraysaa naf iyo shaydaan waxaad kula diriraysaa go-aankaad qaadatee khayrka ah inaad dib uga soo weecanin ilaahayna wuxuu leeyay waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana kuwa ku dirire ku dadaala baa ilaahay leeyahay dariiqayaga yaga yacnii dariiqa xaqa ahi dadaal buu u baahan yahy uma baahna tamani sheegasho uma baahna wuxuu u baahan yahay qofku intuu go-aanka qaato inuu dadaalo hami hamisara yeesho kaas baa rabbi leeyahy subxaanah wa tacaala lanahdiyannahum subulana wuxuu u baahan yahay qofku inuu han sare yeesho waxa sare aad doonaysae jannadu ugu korayso iyo ilaahay raalli ahaanshiis iyo araggiisu inaad baryada ilaahay badiso oo ilaahay u gargaarsatid nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam acjasu nnaas man cajasa can idducaa dadka waxaa u liita u caajisnimo badan waxa u tamar liita kii ilaahay baryadiisana ka tamar dhigay baa layidhi dadku iminka waxaad moodaa inuu kuba yariyay ilaahay baryadiisu laakiin dadkii muslimiintii hore wax kasta cid kale may weydiin jireen aan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala xataa saxaabada badh buu nebigu kula ballamay wax weydiin halkuu ka gaadhsiiyey hadduu weligaa qof wax weydiisan buu nebigu ku yidhi caleyh isalaatu wasalaam saxaabada rag baa ka mid ahaa markaa markuu faraska fuulo hadduu jeedalku dhulka kaga dhaco aan weligii odhan hebelow jeedalka i dhiibna inuu isagu soo daado nabiga ugala ballamay buu inaa cidba wax weydiisanin waa jeedal isagoo faras fuushan dhulka ka dhacay war jeedalka ii tiigso ayuu diidan yahay idan qofka mu'minka ahi waa qofka ilaahay ku xidhma ee rabbigii barya ee aan ka caajisin ilaahay baryadiisa waxyaabaha in qofku hami sare yeesho waxaa ka mid ah akhriska la akhriyo siiratu saalixiin dadkii hore salafka ayee ah saalixiinta ahaa taariikhdooda iyo siyarkooda markaad akhrido tara alcajab alcujaab wax aada u yaab badan baad arki doonta haddaad ayi kitaab min kutub siyar haddaad soo qaado akhrido oo aad dadkan taariikhdooda eegto waxay ahayn dad hami sare leh go-aan leh maalan inaga waxa laga yaaba kitaabka bukhaari intaad soo qaadda inaad iska akhrisato tira waa saxiixulbukhaariyo waa kitaabka ugu asaxnimo badan axaadiista nabiga caleyh isalaatu wasalaam ma isweydiisay bukhaari siduu kitaabkan u qoray intuu dhul lugeeyey dowladaha yareer raashiya hadda ka go-ay buu ka yimi intuu halkaa kasoo lugeeyey ayuu intaasoo jeer baqhdaad galay intaasoo jeer dimishaq galay intaasoo jeer masar tegay intaasoo jeer xijaas yimi madiine yimi maka yimi intaa waa lugeynayay waxaanu leeyahay xadiid kitaabkaa ah kuma qorin ilaa iyo intaan weysaystaan salaad tukaday bal ka warran ninka hal xadiidoo kasta u qorayo intuu salaad tukado qorayo dabeetana waxaa kitaabkaba xadiid ku qoran bale alimaam arawayaani ninka alfarabri ee ah farabri waa raawigiisa waa bukhaari ninka axaadiista ka warinayay wuxuu leeyahy habeen baan u seexday toban iyo lix jeer buu faynuuska shitay buu leeyahy riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyn labaatan jeer buu soo kacay ka waran qof habeenkii labaatan jeer u kacaya inuu masalo baadho habeenkii mise jeer baynu toosnaa dee ninka mar uun indhaa kala qaaday salaada tukada kaasunbaa inoogu raganimo badan innaga inta kale waa waa habeenoo dee way seexatay laakiin bukhaari inuu waxaan ururiyo habeenkiibuu labaatan jeer kacayay labaatan jeer nin faynuus u shidanaya inuu masale cilmiya baadha ama wax qoro ama wax raadaceeyo markaasay dhacday inuu soo saaro kitaabka ugu asaxnimo badan ilaahay kitaabkiisa dabadi dunida kitaab dul saaran baa laydhaha waxaa ugu asaxnimo badan saxiixulbukhaari saxiixulbukhaari laakiin wuxuu ku yimi nin hamigaa leh hamigaasi muxuu ka bilaabmay kelima isagoo culimmadiisii mid ka mid dhegaysanaya oo daris akhrinayuu sheikhu yidhi fiicnaan lahayde hadduu nin isku dayo nebiga wixii xadiid ah ka asaxay inuu uruuriyo weedhaa uu sheikhiisa ka maqlu guntada wuxuu guntaday isagoo ardaya oo sheekh wax ka dhagaysanaya inuu isagu u qumo oo noqdo ninka axaadiista nebi maxamed uruurinaya calayhi salaatu wasalaam inuu isagu noqdo hankaasuu qabay isagoo arday yara oo dhagaysanaya sheekhiisa hankuu qabayna ficil buu ku muujiyey inuu habeenkii labaatan jeer kaco ficil buu ku muujiyey inaanu kitaabkiisa xadiid ku qorin ilaa iyo intuu weysaystay inuu tukado mooyaane isagoo salaad tukaday mooyaane inaanu xadiid kitaabkiisa ku qorin idan qiraa'a siyari salaf haddaad akhrido bukhaariga kitaabkiisa alkhatiib albaqhdaadi imaamka muxadisiinta ugu waaweyna waxaa la yidhahdaa isagoo jooga baqhdad ayaa magaalada waxaa soo galay safar uu la socdo sheekh axmed idariir nin la yidhaahdo oo imaam alkushmayhaniy ka qaatay xadiidka bukhaari kitaabka bukhaari ragga laga barta ah ayaa magaalada soo galay oo safaroo socoto ah maka iyo xaggan ku soo socda markaasuu u yimi wuxuu leeyahy kitaabka bukhaari aanu rabnaa inaanu kaa saxanno aanu kugu dol akhrino fadal buu yidhi akhriya kitaabkiisa ula kala baxay maqrib bay bilaabeen dabeetana siday u wadeen salaada subax bay ku tukadeen khatiib ilbaqhdaadi iyo xertiisii la socotay baa akhriyaysa kitaabka nin walibana kitaabkiisu saxanaya waxaana laga saxanayaa la rabaa kitaabkaasi toddobada kun ee xadiid ku qoran tahay in la dhammeeyo ninkan socotada ah ee labada habeen u hoyanaya magaalada maqrib baa la bilaabay sidii loo wadaa waagu barye habeenkii dambaa loo yimi maqrib baa la bilaabay sidii loo waday baa waagu bariyey maalintii dambey shiikhii qoladii la socotay in yar guureen waxaa la yidhi wuu baxaya shiikhu yaan ka gaadhsiino barqadii dambea loo yimi sidii loo wadaa cadceedda ku dhacday cadceeddhaciibaa haddana la bilaabay sidii loo waday baa waaga dambe ku bariyey toddoba kun oo xadiid baa lagu dul akhriyey waa saddex habeen iyo maalin wax bukhaari saddex habeen iyo maalin gurigiisa iskaga akhrisnay miyaa leedii sugan meel lama qaban xadiiska bukhaari intuu soo qaado kitaabkiisa iska daalacdo isyidhi dhamme bimujarad ninkaasi kitaabka bukhaari haya inay ka saxdaan ee sii socdee safarka ah ee habeen ama laba habeen saddex habeen u hoyanaya baqhdaad in saddexdaa laga dhammaystiro kitaabka bukhaari idan siyarka haddaad akhrido asalafi saalix siyarkoodii haddaad akhrido akhriya kitaabkaasi culuwulhima lisayid alacfaani maruu ka waramayo dadkii saalixiintaee tegey fi ljihaad fi lcibaada fi soom fi kullu shay wuu ka waramayaa baabkaad akhridaba raggu ka waramayo waxaad soconaysaa warkuwan miyaanay talow bini aadam hayn maye bini aadam bay ahaayeene han bay lahaayeen waxaanay rabeen hankooda inay ka dhabeeyaan han bay lahaayeen himma caaliya bay wateen waxaa ka mid a ah waxyaabaha qofka himadiisa koriya inaad dadka khayr kale ee himmada sare leh la saaxiibto inna min annaasi naasan mafaatiixun lilkhayr maqaaliqun lishar marka xadiidku sheegayay dadka dadba ka mid ah furayaal khayrka u ah sharkana xidhayaal u ah kuwaa haddaad ku xidhato ama la dhaqantid ama wax la wadaagtid adna hamigaagu wuu koraynayaa haddaad laakiin la noolaatid oo la sheekaysatid qolada fadhi ku-dirirka iyo kubadda cagta manchester iyo liverpool tii badisaya adna noocaasaad soo baxaysaa yacni waa hankaaga waa ciddaad ku xidhanto ayaad lahan noqonaysaa dadkan hankan leh ee waxbaranaya ee wax baadhaya ee hore u socda haddaad ku xidhantana adna horead u guuraysaa haddaad caatiliinta iyo dadkan iska fadhiya ku darsantana adna kuwa fadhiyaad ku biiraysaa waxaa ka mid ah waxyaabaa hanka kordhiya inuu qofku aakhira raadcays yahay haddaad janno doonayso dee jannada waxaa layidhi ninka u boos yar baa carduha asamaawaatu waalardu baa layidhi maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar cirkan iyo dhulkan bay ka weyntay waxaana ila arag oo dhegi maqal oo qalbi bini aadam ku soo dhicin nicmada taalle weeya nicmada intaa leeg waxaa laga yaabaa dadka fadhiya qaarkood inay bada usoo jeexeen in holan u la yimaado soo intaa maaha intaasoo badood iyo intaasoo saxaaro iyo intaasoo hawl loo maray in halkan u la soo gaadho intaad u baahan markaa inaad imise badood u jeexdo haddaad rabto jannadii rabbi inaad hesho meel lagu tilmaamay cirka iyo dhulka iyo adduunkanaynu joognoo dhan inay ka weyntay qof kasta boosku helayo la sheegay waxa dhex yaalla inuu yahay maa laa caynun ra-at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan il bini aadam weligeed arag nicmo kastoo aad aragto way ka gedisantahy waxaan dheg bini aadam weligeed maqal wax kastaoo lagaaga sheekeeyay way ka gedisantahy bal eh haddaad cidla fadhiisato khayaal kastoo qalbigaaga ku soo dhaca waa ka gedisan tahay nicmada intaa leeg intaad u baahan tahay inaad markaa himmo sare yeelato waad u dirirtid oo u dagaalantid saa awgeed baa ilaahay ku tilmaamaya ninkii aakhiro doonaya oo wasacaa lahaa sacyaha oo u socda u shaqeeya shaqada ay u baahan tahay waa qof hamo sare leh himma sare hunguri sare qof leh waxaa laga yaabaa dadku in la yidhaha meel heblaaye ka qaraxday shaqo yar baa ka bilaabantoo laba kun oo dollarah shaqadaa yare labadaa kun oo dollara dad oo dham inuu xidhxidho sidii usoo heli lahaa iyadoo jannadii rabbina salaada caajisa loogu tukado adoo janno ku raadcaynaya la arko inaad adoo caajisaysana ma liidato tukatid qofka hamadiisu aakhiro noqotana dee nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam man kaanat himatu hamahu alaakhira qofka hamagiisuu yahay aakhiro ilaahay jamaca allahu lahu shamla ilaahay baa arrimaa isugu ururiya ninka hamigiisu adduun noqdana waa lagu kala firdhiyaa firdhiyaabaa layidhi waa laga kala yaaciyaa adduunuun lababa laba kuu gaarhi maysa uun soomaalida mahmaaheeda waxaa ka mid ah adduun waa sagaaloo ma tobnooba bay idhahdaan isagoo kaa dhiman uma dhimanaysaa adigoo aan weli halkaadsa lahayd buuxi aanay buuxsamin ayaad adduun baxaysaa waxyaabaha hunguriga iyo hanka qofka muslimkaa ah liidiyo markaa waxaa ka mid a ah ee uu nabigu inoo sheegay alwahnu baa ka mid a ah. wahan wahanka nebigu wuxuu ku sheegay waa xubu dunya wa karaahiyat lmowt waa adduunye jacayl iyo geeri nacayb hamiga qofka muuminkaa waxaa koriya waxaa ka mid a inuu geerida xasuusto in badan oo dikri lmowt nabigu wuxuuna yidhi in badan geerida xasuuso dad geerida xasuusato adduunka dhadhankiisa kula yaraanaya waayo waxaad ururisoo dhan mar haddaad ka tegayso warisit dhididda dhididda dhididdo halkan dhigtay haddii uun haddana adigu aad ka soconayso qiimo badan ma leh cimrigaaga waxaad dhaafaysa inaad siisata maaha ee wax kula guuraya inaad siisata weeyaan waxa kula guuraya waa camalka saalixa ah idan cimriga inaad adduun geliso iyo inaad camal saalixa geliso waa yama waxaynu leenahay waxyaabaha hamiga liidiya waxaa ka mid ah futuurka futuurka waxa weeyaan bini aadamku u xamaasadooda laakiin markiiba dadka barh bay xamaasadiisu bakhtidaa maalin iyo laba aanay sii jirin waxaa loo baahanyan qofku istimraariya iyo istiqaama inuu yeesho sugnaan iyo wanaagsanaan waxyaabaha hamiga liidiya waxaa ka mid ah wakhtiga oo la dayaco nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy laba nimco ayaa jira oo dadka inta badan ay ku kadsoomeen aanay inay nimco yihiinba ogeyn waa maxay nabigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam alsixatu waalfiraaq waa caafimaadka dadku markay caafimaadka waayaanunbay gartaan inay nicmo ahayd laakiin iyagoo caafimaad qaba maba ogeynay wax haystaan allaahuma haddaad tagto uun halkii laynidhi soo booqda dadka xanuunsanaya soo booqda laynidhi markaad uun dhakhaatiirta iyo dadka xanuunsanaya iyo dadka liita iyo kuwa caafimaadka waayey markaad aragto markaa umaad odhanaysaa alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wallaahi adugu nicmo weyn baad haysataa inta badan laakiin dadku ma xasuustaan ka labaad aan dadku xasuusanina waa firaaqa waa markaad fursadda haysato dadkan dambana fursadiibaaba dhib ku noqotay waktiga maxaynu ku dilaabaa la raadcaynaya dee guriga t v lagu madadaashaana ma yaalo waxaad wakhtiga iskaga celisaa wakhtigaaga iyo cimriga ee aakhiro lagu weydiinayay baad meelaad ku xisaabisaba garan la-day oo aad rabtaa siduu u dhiman lahaa qatli meel loo sheeko tago meel la boodboodo meel la cayaaro meel caynka laga sameeyo waa nicmo aad daadinayso oo saydhinayso waxyaabaha hamiga sare hoos u dhiga waxaa ka mid a ah alcajs walkasl wahsiga iyo caajisnimada oo xanuunadu nebi maxamed ilaahay ka magangeli jiray ka mid yihi subax kasta adkaartuu nebigu akhriya waxaa ka mid ahaan jirtay maxay allahuma innii acuudu bika min alcajsi walkasl ilaahay buu waa baryaba ka magangeli jiray ilaahow caajisnimo iyo kaslaannimo kaslaannimaduna waa wahsi cajsiguna waa cadami lqudra ilaahu awood daro iyo caajisnimo iyo wahsi aanu igu dhicin buu nebi maxamed ilaahay ka magan geli jiray calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha hamiga sare hoos u dhiga waxaa ka mid ah altaswiif waatamani baraad qaban maanta wakhtigu uu kaa yare eh waxbarashada goormaad bilowdaa waxaad se leedahay diinta barahaa horta iminka bishan mashquul baad yaro tahaye insha allahu tacaala bisha dambe markay suuka hagaa bil waliba nolosha waa caynkan bil la faaruqaaba ma jirto dunida waayo in lagu itixaamaaba lagu talagalay biluhu markaa waa isku mid laakiin wakhtigu sidaad adigu uga dhex faa'iidaysataabuu ku xidhan yihi waxay idhaahdaan fifteen minutes waxa aad siiso shaqadaad siiso cilmiga aad istidhaahdo fifteen minutes beriday baro you will be an expert bay dhahaan sanad gudihii khabiir baad noqonaysaa culammadii muslimiinta hore dadka waxay dheereeyeen mawsuucay ahaayeen mawsuucada ma taqaanaa encyclopedia dadkan wax walba ka jawaaba maxay u ahaayeen waxay ahaayeen dad habeeniyo maalinba waxbarta dadka maanta jooga ninka waxbarashaba u dhaqaaqa hadduu hal fanni waxoogaa ka fahmo uu barto takhasus baan leeyo halkaasaan doctoor ku qaato idhaha bes kaanamaa wax kaleba aanay jirin laakiin culammadii hore muslimiinta ahay isagaa faqiih ahaa oo dadka kutub ilfiq u akhrii jiray isagaa tabiib ahaa oo wadnaha qali jiray ama meeshan qali jiray isagaa jugraafista ahaa oo maababkan iyo waxa kan dejin jiray isagaa xisaabta dadka u dhigi jiray isagaa dhammaanteed samaynayay waa rajul waaxid cimrigooduna keenanun kama gadisnayn lixdankaa iyo toddobaatanka unbay jiri jireen wax boqolaal jiray oo saxaabadii dadkii dambaa way yaryihiin konton lixdan toddobaatanka un ayuunbay jireen laakiin waa maxay kontonkoodaa macna samaynayay iyo toddobaatankooda waxay ahayn dad aan wakhtiga luminin dad aan taswiif beraad samayn waxa la yidhaahdo aanay noloshooda ku jirin hadda ka bilaabma waxyaabaha hamiga hoos u dhiga waxaa ka mida marka caqiida xumada oo dadku intay tawaakul iska qaataan masalat alqadaa walqadar intay qalad u fahmeen ilaahay baa qoray wixii alla qoro la waayima intuu dabada dhulka dhigo waxaasina diinta kuma jiraan ilaahay subxaana wa tacaala inaad camal u shaqaysato ku faray waxaad cunayso inaad xoogsato jannada inaad u xoogsato qoraalka rabbi cilmigiisa weeyaan qoraalka rabbi cilmu ka tarjumayaa iyo aqoon iyo waxaanuu khabiir ku yahay laakiin adigaa lagaa rabaa afcaasha inaad samayso dad baa caqiida xumadaasi ay geysay inay cajsi uu ku dhaco waxaan kusoo koobayaa markaa waxa loo yaqaano hamigu qofku waa inta uu hungurigiisu gaadhsiisan yahay hadduu hungurigaagu liito oo aada meel hoose ka fakerayso wax badan isbedeli maaya qolada psychologigu maanta waxay idhaahdaan baryarka ugu weyne qofka bini aadamkaa wax ka celiyaa bay dhahan waa maskaxdiisa inuu qofku horumar samayn kari waayo waxay shortaagaabay leeyihin wax kale maaha waa maskaxdiisa saa daraaddeed baa waxay yidhaahdaan bilief asalafulfulling prophecies bay yidhaahdeen rumayntu iyo waxa inaad qaban karaysadu waa salafulfilling prophecies waa nubuu'a uu qofku xaqiijin karo amhilo badan bay sheegeen lakiin aan hal tusaale idin sheego qarniga kan siiba dagaalkii labaad ee dunidu markuu dhammaadayo meelahaasi orodyahanadii dunida joogay orodadii ay ordi jireen waxaa jiray dream mile waxay yidhaahdaan afar minute wax ku orday hal mayl ma jirin dabeetana waxay alla iska dhaadhici aanay suurtagal ahayn qofka bini aadamka bay dhaheen waa limitationkiisii buu gaadhay xuduuddii ugu dambeeyey oo ordi karayay buu gaadhay sidaas bay qolada bolojiga iyo wax ka warantaana qaar isku tijaabiyeenba inay caddeeyaan nin ingiriis ah oo roger banister la odhan jiray baa ku qanci waayey dhakhtarna ah wuxuu rumaystay in la xaqiijin karo orodyahanna ah wuxuu u arkay masaladaasi in la xaqiijin karo dabeetana tijaabooyin buu sameeyey oo radadiibuu isagu bilaabay afar minut iyo toban second buu soo gaadhsiiyey waxoogaa buu training kusii daray afar minut iyo shan second buu soo gaadhsiiyey waxoogaa buu training kusii daray afar minut iyo laba second buu soo gaadhsiiyey waxoogaa buu training kusoo daray six may nineteen fifty ayaa orod la qabtay buu orday wuxuu jebiyey rikoodhkii afarta minit ahaa tree fifty somewhat like that buu ku orday rikoodhkii buu jebiyey jaraa-idka caalamka oo dhan baa waxay qoreen the impossible made possible canaawin ah wixii khayru macquulka ahaa oo wax macquula laga dhigay waxay qoreen dad dream mile baa la jebiyey warar badan adduunkao dhan baa isku kacay afartan iyo lix casho kadib ayaa haddana landi nin la yidhaahdo australiana orday isna kii rikoodhkiisii buu sii jebiyey for three fifty eight buu soo gaadhsiiyey oo oh, three fifty seven point nine meelahaasuu ku orday bay idhaahdaan hal sano kadib hal sano kadib toddoba iyo soddon orodyahan baa jebiyey rekoodhka afarta minit in la ordi karo laba sannadood kadib saddex boqol oo orodyahan oo caalamiya jebiyey afarta minit in la dhaafi karoo la ordi karo dee waayadan dambana tree forty seven mise forty four ee ninka marockaanka ah iyo ninkii ka horreeyay algerianka iyo meelahaasay marinayaan maxaan uga jeednaa waxay leeyihiin ma wax cusub baa soo kordhay biniaadamku waa biniaadamkii technology kuma soo kordhin orod wax ka tara wax cunno soo kordhay ma jirto waxba ma soo karo waxa qura isbedelay bay leeyihiin wuxuu physical barrier maahayne mental barrier buu ahaa bay leeyihin jirhka biniaadamku wuu samayn karaye maskaxda biniaadamkaa lagu qanciyay inaan la samayn karaynin dabeetana markii hore waa loo taag wahay waayo hanka ah waa la jebin karaabaa cid qaadata la waayay hal ninaa qaatay fikraddaa in la jebin karo wuu jabiyey dabeetana orodyahanadii caalamka o dhan baa jabiyey waxaan orodyahan xaggay ku maqnaayeen waxay ku maqnaayeen markii hore lagu qanciyey inaanad afartaa gaari karin waxaan uga jeedaa bini aadamku hankiisa iyo waxa uu raadceeya wuu samayn karaa wuu xaqiijin karaa in sagaal tusaale ka badan oo daraasaad la sameeyo nooca ku saabsan baa hadda hortayda yaalla laakiin waxaan rabaa inaanan waxba idinku mashquulinin kuwan warkooda waxaa qur-aan tilmaamaya waxa weeyaan qofka mu'minka waxaa la rabaa inuu han yeesho inuu himad sare yeesho oo ay ugu horeyso himadiisaasi inuu isku dayo sidii u xaqiijin lahaa jannada inuu xagga sare ka galo firdowsi laclaa sidii uu geli lahaa saxaabadii nebi maxamedna taasay u baratamayeen waxaa hankoodu ahaa siday jannada meel sare uga geli lahaayeen walidaalik bay wixii ka sokeeyo oo dhan ee noloshooda ku yimi wax fudud bay u arkayeen toddobaatankii saxaabee uu nabigu diray ee qabaa-ilku khiyaameeyeen ee dabeetana warqad markuu isyidhi u dhiib ninkii saxaabiga ah ee warqadii dhiibay ayay qoladii way khiyaameyeenoo xagga dambey ninka mariyeenoo xagga dambea waran laga geliyey dabeetana xagga horaa looga soo saaray waa nin la khiyaameeyey oo qadri lagu sameeyey oo la dilay oo waran xagga kale looga saaray isagoo waraaq dhiibaya dabeetana wuxuu yihi fustu warabbi lkacba ilaahay baan ku dhaartay waan guulaystay buu leeyay waayo noloshaniba isaga wax fudud bay lahayd meel buu ku socday hankiisu meel sare buu ahaa dilkani wax fudud buu la ahaa maadaama goolkiisii moolku lahaa taargetku u socday yoolkiisii mar hadduu gaadhayo wuxuu arkaya waxa ka sokeeyo o dham inay wax fudud yihiin waxaan kusoo koobaya dariska markaa ikhwati fi lcaqiida waxaynu u baahanay dadka muslimiinta inay hansara yeeshaan oo ah inay wax qaban karaan oo ah inay iyagu sidaan risaaladii loogu talagalay bini aadamka in lagu hago oo ah inuu qofka mu'minkee muwaxidkii rumaysto inuu isagu yahay ustaadkii caalamkan loo soo diray inuu hanuuniyo nebi maxamed baa dunidan loo soo diray calayhi salaatu wasalaam inuu hanuuniyo risaaladii nebi maxamedna adaa xambaarsan oo lagaaga tegay kitaabkii qur-aanka ayaa sunnadiisii adaa xambaarsan idan adaa ah mucalimkii dunidatan hogaamin lahaa haddaad ku qanacdo inaad dunida dabadhilif u ahaato daba socoto adaa hankaagu halka ku dhigay weeyaan laakiin waad haysaa wixii aad caalamka ku hogaamin lahayd waxaan kusoo koobayaa hadday waxbarasho tay iyo hadday cibaado tay iyo hadday aakhiro raadcayn tahay iyo hadday dadnimo tahayba qofka mu'minka waxaa looga baahan yahay inuu han sare yeesho oo meel koro gaadho wuu gaadhi karayaayo aw xadiidka dhoobada uu ka kaco sala allahuma cala nabiy muxamed wcala alihi w saxbi wasalam